ku faa'iideynaya kalaam marka la yidhaahdo luqada carabiga ah afar shay wixii laga helo ayaa la yidhaahdaa afartii shay matnigay kuugu taallaa kan koobaad waa inuu yahay wax lagu dhawaaqay huwa lafdu ay ilmalfuudu wax lagu dhawaaqay waa inuu yahay shardigii labaadna lafdiga uu ka dambeeyaho almurakabu waa in murakab uu yahoo laba kelimo iyo wax ka badan layska saaray ee hal kelimo uusan ahayn iyo wax la mid ah laba kelimo iyo wax ka badan laba kelimo ama wax ka badan waa in layska saaray sida alcilmu naaficun oo kale alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax ugu yaraan labadaas waa in layska saaro kale murakabkaasoo almufiidu faa'iideyna waa shardigii saddexaad waa in marka qofku ku dhawaaqo qofkii dhegaysanayey uu wax ka faa'iido oo uu wax ka fahmo oo hadalka haddii halkaas uu ku joojiyo kii hadlayey kii dhegaysanayey wax uu faaiiday oo uu la tegi karo waa inuu helo kii hadlayana waa inuu hadalka halkaas ku joojin karo oy manaasib inuu ku joojiyo mufiid waa saas bilwaci carabina waa inuu wax ku faa'iideeya waxa lagu dhawaaqay oo murakabkaa oo wax faa'iidaynaa waa inuu carabi ee soomaali iyo ingiriis iyo sawaaxili iyo hadduu yahay kalaam laguma yidhaahdo cinda nuxaaf maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay lilafdi اlkalaami kalaamkaas lafdigiisa kelimaddaas oo ah kalaam lafdigaas oo ah kalaam macnayaani laba macnaa u sugnaadeen kalaamma kaleena laba macnuu leeyay axadumaa labada macno midkood luqawiyun waa mid luqada loo nisbeeyey wahaani midka labeeyaana naxwiyun waa mid naxwada loo nisbeeyey lafdigaas oo ah kalaam luqadana macnuu ku leeya culimmada luqawiyiinta ee macaajimta ee kelmadaha mufradaadka ka hadasha mufradkan macnihiisu waa saas mufradkan macnihiisu waa saas sida lisaan carabka iyo qaamuuska iyo kutubahaas culummada iskale aa ka hadasha haddii laydha luqu culummada naxwada agtooda macnuu ka leeyahy culummada luqada agtoodana macnuu ka leeyahy kalaam marka la yidhahdo qolaba macnay u sheegaan fuqahada laftigooda macnuu agtooda ka leeyahy wa aquulu waxaan leeyahay lilafdi اlkalaam kalaam lafdigaas lafdigaas oo ah kalaam macnayaani laba macnaa u sugnaadeen axaduhumaa labada macno midkood luqawi waa mid luqada loo nisbeeyey oo culummada luqawiyiinta sheegaan wahaanii macnaha labaadna naxwiyun waa mid naxwada loo nisbeeyey oo culummada naxwooleyda sheegaan kalaam marka la yidhahdo culummada luqada macnay u yaqaaneen waxay yidhahdaan kalaam saasaa la yidhahda macnay ku sheegaan culummada naxwooleydana macno kale ku sheega qolo walba istilaax u gaar ay leedahay qolo walba istilaax u gaar ay leedahay ama alkalaamu kalaamka kalaamka alluqawiyu luqada loo nisbeeyey culummada luqada kalaam waxay u yaqaaniin fa huwa cibaaratun mucabarun waa mid laga cabiro camaa shay taxsulu ay ku soo xasisho bisababihi sababkiisa faa'idatun faa'ido wax alla wixii faa'iida ku soo xasisho ay kalaam yidhaahdaan ama dhawaaq ha ahaado ama dhawaaqi uusan ahaanin wuxuu wixii qofka marka loo cabiro uu wax ku fahmo oo faa'iida ku soo xasisho xasiisho kalaamkaasay yidhaahdaan ama alkalaamu kalaamka kalaamka alluqawiyu luqada loo nisbeeyey fa huwa kalaamku cibaaratun mucabarun waa mid laga cabiro camaa shay taxsulu ay ku soo xasisho bisababihi sababkiis faa'iidatun sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye shayga faa'iidadu ku soo xasishay lafdan shay lagu dhawaaqay am lam yakun ma ahaanina kalkhadi qoraalkii waalkitaabati qoraalkii waalishaarati ishaaradii waa isku mid wuxuu leeyahay kalaam xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa wixii marka la cabiro oo qofka loo cabiro uu wax ka faa'iido waxaa isku mid ah shaygaas faa'iidadu ku timid inuu yahay wax lagu dhawaaqay oo waxaa la yidhi xadara alustaadu shiiqi waa yimi aa darsu darsiga waa bilowd waa wax lagu dhawaaqay iyo qoraana loo qoray qoraan inta loo qoraa loo dhiibi waa uu akhristay maanta dersi ma jiro alloo qor warqaddiiu akhriyay waa fa ama waxbaa loo ishaaray isagoo taaganaa la yidhi gacanta looga ishaaro ama indhaha looga ishaaro ama suniyaha looga ishaaro wa is wax alla wax faado ku timaado waxaa la mida cuqad cuqad cuqad waxay yidhaahdaan dadka wax kala gada khaasatan kuwa xoolaha iyo kala gada ay yaqaano farahay laabaya kaasuu leeyahay intaasoo horo intaasoo dambe makaasiiya shay ah. neefkan beecaahod wado intaasoo hore iyo intaasoo dambe ma siisanaysaa cuqadaa la yidhahda ayagu xisaaba isla yaqaanin waa xisaaba iyagu isla fahmaaya horuu ka fahma markaasu l siisan ma ee intaasoo hore iyo intaasoo dambaan rabaa waa xisaaba isla yaqaanin soo ma jeedin cuqadaa la yidhahda waxaa lamida ah nusab hadda fiiri weliga adoon xaafadaan imaan meeshaan haddaad gaari uga degto salaada waktigeedii waa la joogaa meeshaan inay masaajid tahay ma fahmi horaad ka fahmi maxaad ku fahamtay mixraabka iyo minaaradda iyo waxbaad arkay calaamadaha la taagay wey musaf ayagu miyay kula hadleen minaaradda imaa ku tihi ah, soo gal waa masjida may ku tihi maya dhawaaq kama soo bixin laakiin calaamad la taagay wey nusabta lisaanulxaal salaadii markii laga baxay ayaa halkaas li istaagay waana soo jeestay dhibaatana waa ka muuqata waana iska aamus waana taagayn maxaad fahme xaaladiisu waa kula hadleen maxay ku leedahay xaaladiisa waa qof miskiin oo dhibaataysan wax si ay ku leedahay xaaladiisa ah, ama bakeriyaad biyo shaah ku shubay markuu buuxsamo waad ka joojinay yaa ku yidhi ka jooji xaaladiisaa kula hadasho ku tiri war waa buuxaa iga jooji lisaanulxaal waa saa xaaladda wax laga fahmo wey ah, xaaladda wax laga fahmo kulli waxaasna waxay kuu faa'idaynayeen kitaabadii qoraalkii ishaaradii cuqadkii nusabkii lisaanuulxaal addawaal alarbaca la yidhahda afarta wax tustaa la yidhahda ah, soo ma jeedid afarta wax tusta ayay yidhaahdaan marka waa marka nusab iyo lisaanuxaal isku mid laga tiriyo oo kitaabo kow ishaaro labo cuqad saddex nusab iyo lisaanuxaalo mid laga tiriyo sidaas wey haddii kale shanay noqonayan marka hadalkaas wuxuu leeyahay marka shiiku luqawiyiinta waxay u yaqaanin kalaam wixii faa'iida ku timaado waxaa faa'iidada ku timid waxay noqon karaan wax lagu dhawaaqay sida alcilmu naaficun waxay noqon karaan waxaan lagu dhawaaqin sida qoraal sida ishaaro sida nusar lisada cuqad sida lisaan hadalkaas oo uu sidaas leeyahay naxwooley badanaa ah sheegaan oo yidhaahdaan kalaam cinda alugawiyiin sidaasaa la yidhahda naxwooley badan aa ah sheegaan laakiin ma dhabbaa war kastoo la sheegoo faafay ma runbaa waa in layska baara wax walba oo la sugaa oo la hubsadaa naxwooley badan oo dambe aa ah sheegaan naxwooladii hore maya laakiin kuwii dambe aaday u sheegay kutubo badanoo naxwele haddaad rogto waa ku arkay laakiin warku ma runba kutubtii luqadu waa taallaaye ma saasaa ku qoran mise ah. naxweeleyaa sheegtay oo caqiido dhex gashay arrinta caqiidaa ga keentay xaqiiqadu waxay tahay arrintan caqiide mutakalimiina keentay caqiidadii mutakalimiintaa naxwada dheehday markaas iyadu luqa samayd aan luqa carbi ahayn oo luqada carabiga kalaam lama yidhaho wix kastoo wax faa'iideey ma la yidhaahdo ma la yidhaahdo sidaas inay tahay saan ku ogaa karna marka waxaan ku ogaa karnaa kutubtii luqada inaan soo rogrogno bal waxaa ku qoran ila kalaam waa soo qabanayaan kutubta luqadu markaasay sharxayaan maxaa ku qoran ila shay marka laisku qabto waa loo laabtaa marjice soo maa kutubta luqada waxaa ku qoran sidaas maa waxaa ku qoran kalaam waxaa lahaa wixii lagu dhawaaqo iyo jumlooyinka mufiidada saasaa ku qoran tusaale alqaamuus muxiid alfayruus abaadi oo imaam faqiiha ah ardaggii nawowina ah wuxuu leeyahay alkalaamu alqowlu wer kalaam haddaad maqasho waa dhawaaq wamaa kaana muktafiyan binafsihi iyo jumlada oo nafteeda kugu filan oo marka lagu dhawaaqo macno sax laga fahmi karo saasuu leeyahy kawar ah. wuxuu leeyahay alkalaamu alqowlu war kalaam waxaa la yidhahdaa dhawaaqa dhawaaqaa la yidhahdaa wamaa kaana muktafiyan binafsihi iyo wixii markii lagu dhawaaqo naftooda ku filan oo macnaha jumla mufiida ah saasuu leeyahy kalaam la yidhaha ee kalaam lama yidhaha wax kastoo wax faa'iideeyey waa qaamuusulmuxiidka bal waxaad ka fiididaa tartiibul qaamuuska juska afraad safxada toddobaatan iyo toddoba kitaab kaloo luqa noo soo qabo kuwa ugu waaweyn lisaanulcarab soo qabo marjica ugu dambeeya wey luqada lisaanulcarab wuxuu yidhi alkalaamu alqow kalaam waxaa lahaa dhawaaq wixii lagu dhawaaqaa kalaam la yidhi alkalaamu alqowlu macruufun waana la yaqaanaa wi kalaamada u baahnaba qeexin kalaam waa wax dadka o fahmi karaan ah. kalaam waa wax dadkoodhamu fahmi karaan waa la yaqaanado wa qiila alkalaamu maa kaana muktafiyan binafsihi waxaa kaloo la yidhi war kalaam waxaa la yidhaahdaa jumlada mufiidada wixii naftooda ku filan aa la yidhahdaa isagaa sii fasiray maxaa loola jeedaa maa kaana muktafiyan binafsihi wuxuu yidhi wahuwa ljumlatu waa jumlada waa jumlada wاlqowlu maa lam yakun muktafiyan binafsihi qowlku intuusan gaarin muktafiyan binafsihi intuusan gaarin wahuwa اljuزءu min اljumla waa juz jumlada ka mid ah fiiri muxuu yidhi iyo wlqowlu macnaha culammada gabal waxay yidhahdeen war kalaam waa dhawaaq ama ha noqdo mid mufiid ah ama yuu noqon culamada gabal saasay ku gaabsadeen gaballo waxay yidhahdeen maya labadaba kalaam waa la yidhaahdaa maxaa laydhaha kalaam waqiila waxaa laydh alkalaamu maa kaana muktafiyan binafsihi waa hadal naftiisa kaafi ah oo qofka wax fahamsiin kara wa huwa aljumlatu waana jumlada iyo walqowlu qowlka oo aan jumlo ahayn isna kalaam waa la yidhaha maa lam yakun muktafiyan binafsihi wa huwa aljuزءu min aljumla waana juz jumlada ka mid a ah. jawhari sixaaq wuxuu yidhi alkalaamu ismu jinsin yaqacu cala alqaliili wاlkaiiri kalaam waa ismu jinsi wuxuu ku dhacaa hadal yar iyo hadal badan labadaba bal waxaad soo qaadataa a'immadii ugu horreeya luqada qaar ka mida ah, sida abulxusein axmed ibnu faris oo iskale mucjamu maqaayiisi luqa safxada sagaal boqol iyo lix wuxuu yidhi kalama alkaafu wallaamu walmiimu alaam asalkeedu waa kaaf iyo laam iyo miin laba macnu asal u yihi marka asalka laba macno wey axaduhumaa yadullu calaa nudqin mufhimin kan koobaad wuxuu yahay dhawaaq wax fahamsiiya kalaamaa la yidhaha dhawaaq waa shardi dhawaaq inuu yahay walaakharu calaa jurxin kan kalena waa dhaawaca dhaawacna kaaf iyo laam iyo miima u asala macnaha dhaawac wax alla wixii dhaawaca labadaasaa loo isticmaala markaasuu yihi taquulu waxaad leedahay falawelu alkalaam kan koobaad waa kalaam waxaad leedahay kallamtuhu ukalimuhu takliiman walaslu aakharu alkalmu kan kalena waxaa leedadaa kalmi oo dhaawica ah, wahuwa ljurhi waa a'imadii luqada waxaa u qeexa marka kutubtii luqada asalka ahaa halkay uga taallaa waxa weeyaan kalaam waxaa la yidhaahdaa xagga luqada wax alla wixii wax ku fahamsiiya balkay uga taga ka labaad hadalkaas ah kalaam waxaa la yidhaha wax alla wixii wax ku fahamsiiya masaladii caqiidada oo mutakalimiintu ku dhisanta oo ah kalaamka alle waa almacna alqaa'imu binafsi waa macnaha ilaahay daatadiisa ku jira amaa qur-aankan kalaamullaahi maaha maxaana hadalkaas u daliilaya qaacidadaas iyo caqiidadaas qowlkii akdal gabaygii akdal ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inamaa jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila waxay idhahdaan gaalkii akdal ahaa oo kirishtaan ahaa cadow maakirana ku ahaa islaamka oo ku jeesjeesi jiray arkaanulislaamka gaalkaasaa wuxuu yidhi ina alkalaama la fi lfu'aadi hadal sidiisaba qalbigii ku jira waa macnaha qalbiga ku jira ma jucila alisaanu cala alfu'aadi dalil carabka asaga wax ka soo baxa maahan kalaame qalbiga waxa ku jiru daliil u yaho ku tusiya ah, marka waxay dhahdeen kalaam waa kaasa waxaa laga yidhi gaalkan kirishtaan weeye masiixi ah kiristaankuna waxay ku baadiyoobeenba waa kalaam see ayaga kalaam looga qaadana macnihiisa meeshay ku baado kirishtaanba inay saddex ilaah sheegaan oo yidhahdaan ciise waa jus alla ka mida oy gaalan noqdaan kalaamkay ku baadiyoobeen soo ma jeed qoladii kalaam ku baadiyooday see kalaamka looga barana tan labaad diiwaanka aqdal beydkan kuma yaallo waa been abuur la sameeyey diiwaankiisa kuma sugno tan saddexaad dhammaan adilada kitaabka iyo sunnada waa ka soo horjeeda warkaama kalaama waxaa la yidhaahdaa waxaan xaraf iyo sawd lahayn kitaabkii sunnadan waa ka soo horjeeda so luqadii ma anan soo arag kitaabkii sunnadan waa ka soo horjeeda nabiyullaahi zakariya markii rabbulcaalamiin uu yidhi wiil wiila lagu siina oo loogu bishaareeyey muxuu yidhi qaala rabbi ijcal lii aaya rabbiyow calaamad aan ku garto ii in wiilkii caloosha galay oo islaamtii uur yeelatay qaala aayatuka allaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsan saddex maalin waa inaadan dadka la hadlin ilaa ishaare maahan fakharaja calىa qowmi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabixuu bukratan wa cashiya ilaa wuxuu leeyaha calaamada lagu garo karo in haweentaadi uur leedahay waa inaadan saddex maalin dadka la hadlin ilaa ishaare maahan qalbiga nabi zakariye waa ku jiray warku macnuhu waa ku soo dhacay dadkana waa u ishaaraya fakharaja calaa qowmi waaba ku soo baxay tolkiisa fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiyan wuxuu u ishaaray subax iyo galabba hala tasbiixsado anuu maalmahan hadli maaye waa u ishaaray ilaahayna wuxuuna leeyahy ma hadlin fiiri macnihii waa ku soo dhacay waana uu ishaaray mana uusan hadlin oo ilaahi ale ma uusan waa wax carabka ka soo baxa waa aayad qur-aan nabigeenna suuban salى اllahu calayhi wasalam axaadiistiisana saasaa ku cad nabigu wuxuu uhi ina salaatanaa haadi salaadeennan laa yasluxu fiihaa shayun min kalaami الnaas uma suubado hal shay oo dadka hadalkiisa ka mida hal shay oo dadka hadalkiisa ka mida salaadeenna uma suubado imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey min xadiidi mucaawiya ibn اlxakam culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofka tukana hadduu hadlo kas u hadlo liqayri maslaxati salaadna uu ka hadlo salaaddiis waa burta ah, qof wuxuu ku yidhi yii wari sug inte ah, ama telefoonka inta qabto u ha ah, salaadaan ku jira culummada muslimiintu ijmaacay ka yihin inay burto soo ma laakiin qalbiga hadday uga soo dhaco hadal haddii hadal qalbiga uga soo dhaco dukaankii yaa waardiyeynaya dukaankii eh, waxbaa qalbiga uga soo dhacay oo dan adduunya salaaduma ka bure maya ijmaac wey inaysan burin culmadu ku ijmaacin hadday kalaam ahaa waxa qalbiga ku jira sow salaadu kama burteen ilaa culummadu waxay ku ijmaaceen qof salaad ku jira hadduu hadlo waa burtay salaadiisu ligayri maslaxati salaad uga hadlo limaslaxati salaada laysku haystaa sow ma jiro hadalkiina qalbiga waa jira qofka oo meeqa kharaamidaaba tukaan tukaan xisaabi jiraan afar tukaanuu leeya waxaa layidhi afarta ragcuu ku xisaabiya duur inti maanta gadanta iyo wixii ka dha ilaahu rabbi salaadeena saasa ka dhig waa salaad oo tacbaan sooma jeed markii salaaddii laga baxu yidhi yaa la yidhi duurka uu yidhi hal ragcaa dhiman salaada markaasaa laysaad ku ogaad afar tukaan lahayo wuxuu yidhi tukaan baa ragcan ku xisaabi jiro hadda saddexan marsiinaayo salaadiina waa laga baxa soo ma jirta waa ebir marka fiiri culummadu waxay ku ijmaaceen waxaas qalbiga uga soo dhaca salaadu kama burto hadduu kalaam ahaa lahaana waa ka bulle soo ma waa ka bulle bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nabigeena suuban salى اllahu calay waslm yidhi in allaha tajaawasa liummatii camaa xadaat bihi anfusuhaa ilaahay ummaddayda waa u dhaafay waxa qalbigu ku sheekaysana naftu ku sheekaysana maa lam tatakalam bihi aw tacmal bihi haddaysan waxaas ku hadlin kuna camal falin fiiri nabigu muxuu kala qaaday waxa nafta ku soo dhacaa iyo hadal waa kala duwan qalbka qalbigiisa waxaa ku soo dhaca looma haysto laakiin hadduu ku hadlo ama ku camal falo waa loo haysta uu leey nabi maxamed sala allahu alay wasalam u fiirso nabigaa kala qaaday ka war haddii la wixii qalbiga ku jira ayaa hadal xadiiskiioo xadiidkii la beeniyey marka arrintaas dee baabka looga hadla waa baab usuulu fiqi iyo baabulictiqaadi eh laakiin kelimadan qaladka ah oo iska faaftay iska faaftay un baan tambiihinayn kitaabka lafkiisu baa idiin tambiihinayaa wax yar uusan adilo badan sheegin waa idiin tambiihinaya tambiihya laakiin wax yar bilow xagga kutubta luqada bal waxaan u malaynaa wuxuu idiin sheegayaa kitaabkii luqada ahaa ee faa'iidada badnaa oo maraajicda ugu waaweyn kutubta luqada kamida mid a ah, mucjamu maqaayiisi luqa kaasu idiin tilmaamaya inkastoo hadalkiisa aan uusan soo wada rarin inuu soo wada raraa rabe xataa fiiri mubtadihii iyo qabarkii uusan soo wada rarin iska oo kalama alkaafu wallaamu walmiimu aslaani xadumaa yadullu calaa nudqin mufimin walaakharu calaa jurxin marka yadullu calaa nudqin mufimin wax saasuu dhiga hadalka inuu soo dhamaystira laakiin adiga hadduu meel kuu tilmaamo inaad raadsato adaa laga raba ka soco hadda nax waan ku jirna laakiin meeshaas waa inaad ogaato hurdada ka kacda wax walba iska meersan adugu ah, wax walba iska meersan iska kala shaandhee wax wa ama alkalaamu kalaamka annaxwiyu naxwada loo nisbeeyey waxa naxwoolay kalaam u yaqaaniin oo ay naxwoolaydu ku heshiiyeen aan kalaamku magacawno falaa budda waa laga maarmaan min an yajtamica fiihi inay ku kulmaan arbacatu umuurin afar arrimood afar arrimood waa inay ku kulmaan shaygii afar arrimood laga helaa kalaam lagu yidhahdo naxwoolayda agtooda afar arrimood waa inay ku kulmaan wa ama alkalaamu kalaamka kalaamka annaxwiyu naxwada loo nisbeeyey falaa budda waa laga maarmaan min an yajtamica fiihi inay ku kulmaan arbacatu umuurin afar arrimood alwal kan ugu horeeya an yakuuna waa inuu yahay kalaamku lafdan malfuudan shay lagu dhawaaqay shay lagu dhawaaqay waa inuu haddaan lagu dhawaaqin kalaam lama yidhaah o waani arinka labaad an yakuuna kalaamku waa inuu yahay murakaban mid laysi saaray oo laba kelimo iyo ka badan ama ka badan layska saaray laba kelimo ama ka badan ee hadduu mufrad yo hal kelimad yahay ma ahan kalaam wahaali arrinka saddexeeya oo kalaamka laga rabo an yakuuna waa inuu yahay mufiida mid wax faa'iidaynayo waa inuu faa'iideeyo faa'iido kii hadlaayana ku aamusi karo kii dhegaysanayayna wax ka faa'iidaysto waraabic arinka afraad oo laga fiirina kalaam oo laga rabo an yakuuna waa inuu yahay mawduucan mid la dejiyey bilwadci alcarabiyi dejin oo carabi loo nisbeeyey hadal carabu dejiday waa inuu oo aan cajami dejin afartaas arrimood wixii laga helaa kalaam la yidhahdaa luqada carabiga afartiiyu mid mid u sharxa wa macnaa kowni lafdi wa macnaa kownihi kownilkalaami kalaamka ahaanshadiisoo lafdan uu ahaado an yakuuna sawtan waa inuu dhawaaqiya dhawaaqaasoo mushtamilan kulansanaya calaa bacdi alxurufi xuruuftii gabal ka mid a xuruuftii alhijaa'iyati oo waxa weyn hikaayadda loo nisbay loo nisbay jiray xuruufulhijaa'i waa alif ba ta fa kuwaas wey allatii xuruufta tabtadi-u ku bilaabatay bilalifi alif wa ku dhammaata bilyaa'iya wa mihaaluhu lafdi mihaalkiis axmadu wey wa yaktubu wey wa saciidu wey fa ina kulla waaxidin mid kasta oo min haadihi lkelimaati kelimooyinkan ka mid ah kelimooyinka ahalaai saddexdaa cinda nudqi dhawaaqa agtiisa bihaa kelimadda lagu dhawaaqa takuunu waxay noqonaydaa sawtan dhawaaq dhawaaqoo mushtamilan kulansaday calaa arbacati axrufin afar xaraf afartaas xarafoo hijaa'iyatin lafdiga ugu horeeyey afarta qayd kalaam waxaa la ydhahda wixii afar qayd laga helo qaydka koowaad wuxuu ahaa lafdi lafdiga luqo iyo istilaaxuu leeyahy luqada waxaa lagu yidhahdaa addarxu waramyu lafdi saasaa la ydhahda lafdiga xagga luqada waxaa la yidhaahdaa addarxu waramyu waa tuurid ah, lafada waa tuuray lafdi xagga luqada waa tuurid ah, tuurid wey aarxu waramyu waxaa leedahay akeltu tamrata timirtiiyaan cunay walafadtu binawaati laftimireedkiina iska tuur saasaan afka uga inta afuufayn xagga ku tuur akaltu tamrata walafadtu binawaati inta cunay timirtiiyaan laftimireedka iska tuur marka lafdi xagga luqada maxaa la yidhaahdaa adarxu waramyu waa tuurid xagga istilaaxa shiikaa kuu sheegay isagu istilaaxa bisu kuu sheegay luqadiyaa kaa maqan kitaabka horaa loo akriyey gacantii horaan akrisannay maadaama markii horeto la bartay markaan waa in xoogaa inta meesha ku taalla xoogaa si saxa loo akriyo waxna weliba lagu dardaro marka hore carabka laga ilaaliyey kitaabka soomaa gacantii hore carabka laga ilaaliyey ardadu fahmi weyn gacantan carabka waa in lagu adkeeyaa kitaabka ah, sooma waa in carabka la saaraa marka marka lafdigii luqatan wasilaaxan a lagaaga rabaa hadhow ogow luqadiina waa lagu sheegay isilaaxiina kitaabkaaba ku dhegi wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda lafdan u ahda kalaamku waa inuu lafdi ahaado maxaa loola jeedaa macnaheeda waxaa loola jeedaa an yakuuna waa noqdo sawtan dhawaaq kalaamku waa inuu yahay wax lagu dhawaaqay dhawaaq dhawaaqaasoo mujtamilan kulansana calaa bacdi alxuruufi xuruftii gobol ka mida xuruftii alhijaahiyati hikaada loo nisbey dhowr xarafo xuruftii hikaada ka mida dhawaaq koobsaday waa inuu waa inuu yahy allatii xuruftii tabtadi-u ka bilaabanaysay bilalifi alif wa tantahi ku dhammaanayda bilyaa-iya wa mihaalu lafdiga lagu mihaalinaa lafdi axmed sow dhawaaq maaha sow dhowr xaraf ma kulansan waa kaasaa wa yaktubu oo kale axmed waa nin magaciisa yaktubu waa ficil mudaaric wasaciidun waa nin magaciisa faina kula kula waaxidin marka faina kula waaxidatin mid kasta oo min haadihi lkelimaat ka mid a halka lafdiyaa la yidhaha kelima halkii lafdibaa kelimaa la yidhaha axmed waa kelimo yaktubu waa kelimo saciid waa kelimo halkii lafdiyo mar lagu dhawaqa maxaa la yidhahdaa kelima faina kula waaxidatin mid kasta oo min haadihi lkelimaati ka mida kelimaadka aalaai saddexdaa cinda nudqi dhawaaq agtiisa bihaa lagu dhawaaqaa kelimadaas takuunu waxay noqonaydaa sawta dhawaaqay noqonayn sawt ay noqonayn sawtkoo mushtamilan kulansana calaa arbacati axrufin afar xaraf afarta xaraf wejaaitini kaa loo nisbeeyey axmed waa afar xaraf yaktub afar xaraf saciid afar xaraf fal ishaaratu marka ishaarada ama gacanta waxa laga ishaaro ama isha waxa laga ishaaro ama suniyaha waxa laga ishaaro inta midii la rabaa laga ishaaro gacanta waxbaa laga ishaara suniyaha waxbaa lagu ishaara isha waxbaa laga ishaara midii rabta noqdo falishaaratu ishaaradan maalan waa tusaale wuxuu kuu tusaalaynaa kalaamka shardigiisa maadaama uu noqday wax lagu dhawaaqo maxaa baxay oo laga ixtiraasa kalaam ahayn addawaal alarbaca afartiyaa baxday afartiyaa meeshaas ka baxday alkitaabatu wاlishaaraةu wanusab lisaanulxaal kuwaasaa meesha ka baxeen kuwaasu kalaam maaha naxwoolaydu kalaam uma yaqaanin waxaas sababtoo ah ayaga xuruuf lagu dhawaaqay ma leh xuruuf lagumaba dhawaaqin dhawaaqba ma yeelinba si kalead wax u faa'iidaysato maahane dhawaaq maba la maqalba saas darteeda qeydkii la keenaaba wuxuu leeyahay ixtiraazaad waxyaalaha layska ilaalina ayaa meeshaas kugu jira marka ishaaradii soo qabo falishaaratu ishaaradii maalan tusaaleahaanan kuu tusaalaynaahe laa tusama kalaaman laguma magacaabo marka intii kalena waa la mid ah, hadda waxaa lagu misaalinaa waxa weeyaan ishaaradiiya kitaabadii cuqadii nusabtii waa la mid waa la mid cinda naxwiyiina naxwooleyda agtooda kalaam ma lagu magacaabo waa licadami kownihaa ishaarada ahaanshadeedii weynta la waayey sawtan dhawaaq inay noqoto waxaa la waayey inay noqoto Ah, dhawaaqaysan ahayn ah, shardgaasaa la waayey dhawaaqaasoo mujtamilan kulansana calىa bacdi اxruuf dhawaaq xuruuftii gobol ka mida kulansana inay noqotaa la rabay shardigaasaa la waayey ma noqon ishaara maahan sidaas marka shardigaasaa la waayey mar haddii la waayey kalaam maaha kalaam maaha licadami kowniha ishaarada ahaanshadeedii weynta la waayey kalaam u ahayn sawtan dhawaaq inay noqotaa laga waayo dhawaaqaasoo mushtamilan kulansana calaa bacdi alxuruuf xuruuftii gobol ka mida wa in kaanad ishaaradu haba ahaato tusamaa mid lagu magacaabo cinda luqawiyiina kalaam kalaam xaqiiqa maahanoo kutubtii luqawiyiinta waanagii soo rogrognay ah, oo wax ka ishaarnay soo maaha eh. laakiin majaas ahaan waa layskaga magacaabi karaa majaas ahaan laakiin xaqiiqa ishaaradu kalaam maahan cinda luqawiyiin cinda nahwiyiinna maaha midna maaha maxaa kalaam ay ugu magacaabeen u yidhi luqawiyiintu waa lxusuuli faaid lixusuuli اlfaa'idati faa'iidadiiya ku soo xasinayda bihaa ishaarada halkaas waxaan uga gudubnay qaydkii koobaadoo kalaam qaydkii koobaad waa inuu lafdiyo lafdi luqatan waa baranay ishaa ee istilaax waa baranay muxtaraska shayga laga ixtiraazayana waa baranay saddexdaasaana laga raba hadhow lafdi luqatan maxaa istilaaxan maxaa la yidhaha ixtiraaskiisa maxaa laga ixtiraasa la iska ilaalina marka lagu leeya waa laga maarmaan lafdi in la helo intabada laga rab wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa murakaban uu ahaado an yakuuna waa yahay mu'alafan mid la yskaga keenay min kelimatayni laba kelimo iyo wa akara wax ka badan kalaam afar qayduu lahaa qaydkii koobaad waan ka gudubna qaydkii labaadaan gaarna oo ah murakab inuu noqdo murakab tarkiibka luqana waa leeyahay istilaaxna waa leeyahay ixtiraasna waa leeyahay oo waxbaa laga ixtiraasaya saddexdii oo kalena laka rabo horta murakab luqa ahaan waxaa la idhahdaa maa tarakaba luqatan waxaa la idhaha maa tarakaba wixii isdul saaran aa la idhaha luq ahaan murakab maa tarakada waa wixii iskora min kalaamin oo qayri ama kalaam ha ahaado ama wax kale ha ahaado wixii isi saaran a waxaa la idhahdaa murakab luqada xaggeeda maa tarakada waa wixii iskora xagga luqada min kalaamin ow qayri ama kalaam ha noqdo ama qayrkiis ha noqdo maa tarakada min kalaamin ow qayri ka wadci shayin calaa shay haddii xataa kitaab kitaab la kor saaro murakab weeye xagga luqada kitaaba kitaab la kor saaray murakab wey maxaa yeele laba shaya isi saaran luqada waa wax isi saaran murakab luqadii aa ka gudub istilaaxii shiikaa noo wuxuu ku yidhi waa macnaa kowni kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda murakaban u ahaado kalaamku waa inuu murakab yahay ala yidhi macnaha loola jeeda muxuu yahay an yakuuna waa inuu noqdo mu'alafan mid la yskaga keenay min kelimatayni laba kelimo wa aara iyo wax ka badan laba kelima iyo ka badan waa in layska saaray saasaa loola jeeda taasuna waa istilaax murakab markay naxwoole ay leeyihiin istilaaxaan saasaa loola jeeda waxaa jira waa inaad fahamtaa kelimatun kalaamun kelimun saddexdaasaa jiraan kelimatun kelimatun waa hal mar lafdiga lagu dhaho zaydun camrun saciidun yaktubu yadribu kelimatu waa taasa kalaamuna waa midkaan aan ka hadlayno afarta qaydi kelime maa tarakaba min alaai kelimaatin fa agara saddex kelimo iyo wixii ka badan marka laysi saaraa la yidhaha kelimun kelimun markaa saddex shay oo kala duwan wa kelimatun kalaamun kelimun waa saddex shay oo kala duwan kelimatun waa lafdiga mufradka waa hal lafdigo mufrada sida saciidun sida axmadu sida camrun sida daraba kalaamuna waa midka afarta qaydil kelimna maa tarakada min alaai kelimaatin fa aar saddex kelimo ama wax ka badan marka laysku daraa la yidhaha kelimun ah. marka murakab maxaa la yidhaahdaa laba laba kelimo ama ka badan wixii layska saaray waxaa la yidhahdaa murakab istilaax xaggiisa labo ama ka badan naxwu muxamedun muxamed musaafirun midkii safraya weeye muxamed waa midkii safra hadda fiiri muxamedun musaafirun lafdi horta waata waa dhawaaq oo kulansaday sagaal xaraf sagaal xaraf xarafkii shidaan labaa laga tiriye marka muxamedun meequu noqona markaas shan soo noqon ma shan xaraf wey marka muxamed xarafkii shidan meeqaa laga tiriyaa labaa laga tirina soo ma jeedi musaafirunna waa meeqa marka musaafiruna waa shan sano toban marka wey muxamedun musaafirun meeqay iska saaran tahay meeqa xarafay koobsantay toban xarafay koobsantay marka lafdi waa tahay soo maa ko murakabna waa ta maxaa yeelay waxay iska saarantay laba kelimo oo muxamedun iyo musaafirun laba xarafoo laba kelimo laysi saaray waa murakab hadda waana lacraabaa jumlo kasta iyo tarkiib kasta oo noo yimaada sida badan waa inaan ecraabno bilaa kitaabku waa naqdiin markaan muxamedun mubtadaun marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhiri musaafirun khabarun mubtadai marfuucun bilmubtadai wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhiri hadda waxaan ka rabnaa muxamedun musaafiru waa murakab maxaa la labu iska kora waalcilmu cilmiguna naaficun waa mid wax tara alcilmu mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakirih naaficun khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakirih waa la mid alcilmu naaficun lafdina waa tahay oo waa dhawaaq xuruuf kulansaday murakabna waa too laba kelimo iska saarantu ah alcilmu iyo naaficu wayabluqu wuxuu gaarayaa almujtahidu qofka dadaalaa almajda sharaf yabluqu wuxuu gaaraa almujtahidu qofka dadaalaa almajda sharafuu gaaraa yabluqu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min alnaasibi wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri almujtahidu faacilu yabluqu marfuucu biyabluqu وcalaamaةu rفci damة ظaahiraة في akhiri almjda mafcuul bihi mansuub وcalaamaةu nصbi فaلcaةu ظaahiraة في akhiri hadda yblغ mjtahidu اmjda lafdi waayo xruuf badanuu kulansado murakabna waayaho saddexuuba iska saarayn yablugu almujtahidu almajda walikulli mujtahidin nasiibu qofko qof kastoo dadaalaa nasiibu qaadanaya oo nasiibu leey walikulli mujtahidin qof kastoo dadaala waxaa u sugnaaday nasiibu likulli mujtahidin likulli allaamu xarfu jari kulli ismun majruurun bilaami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih kulli mudaaf mujtahidin mudaafu ilayhi majruurun wa calaamatu jari kasratun daahiratu fii aakhirih jar majruurkii hore ma ma aan tacallujina hadde likulli u fiirsada likulli allaamu xarfu jari kulli ismu majruuru bilaami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhiri jaar majruurka waa inaan tacallujina aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani waa dhihi karnaa waana sida fiican aljaaru wاlmajruur mutacalliqaani waxaan kaloo dhihi karnaa sida in badan naxwoolaya maraan aljaaru wاlmajruur mutacalliqun maxaa labadaas guursan yihin fiiriya aljaaru waa mubtade wاlmajruuru waa ku cadfan tahay waa muane marka mubtadi hadduu mubtadu muane noqdo qabarka maxaa la rabaa inuu muane noqdo aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani waa ismudaabaqeeye marka sida fiican waa saa laakiin daxwooleyda intooda badan way iska fudaysadaan waxay dhahdeen jaar majruur waa islaazimaa labada shay mar hadday iska laazimaan waa ka shay ilwaaxid hal shay lamidii marka mufrad ka soo qaad labadoodii aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun iska dhow mufrad uga qaba saasay iska yidhahdeen aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu aw istaqara kuli mudaaf mujtahidin mudaaf ilayhi majruuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi akirih nasiibuna mubtada muakhar ah nasiibu mubtadaun muakharu marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih hadda likulli mujtahidin nasiibun waa lafdi horta xuruf badanuu kulansaday waa dhawaaq xuruf badan kulansaday waana murakab wuxuu iska saaran yahay afar kelimo afar likulli laamtu keligeed weeye kelimo kullina waa kelimad kale mujtahidana waa kelimo nasiibna waa kelimo afar kelimo iska saaran yahay marka waa murakab waalcilmu cilmigu khayru ma ladii kan ugu qayr badan weeye tascaa aad u shaqaydo ilayh maaga wax aad u shaqaydo u degdegto cilmiga u khayr badan waalcilmu cilmigu khayru maa maadan maa waa badanta waa labiyo toban insha allah muwasilu dullaabaad ugu tegi doontaa meesheedaad uga dhergi doontaa laakiin middaan macnaheedu alladii ay la mid tahay adu waxaad tidhahdaa waa ism mawsuulu alladii la mid maadaan taas waa inaad kusii dhegtaa maadaan ism mawsuul weeyo waxay la mid tahay alladii ay la mid tahay ism mawsuul naxuu u baahan yahi silo iyo caa'id u baahan yahi silo silo waa jumlada ka dambayda ama shibul jumlada caa'idkuna waa damiir u laabta marka waxaa leedaha maadaan waa maxay ism mawsuul oo bimacnaa alladii ah hadda ism mawsuul meel adduunka lagu arko muxuu u baahan yahay sila iyo caa'id saasaad leedahay waalcilmu cilmigu khayru meladii kii midka u khayr badan weeye tascaa aad u shaqaydo ilayhi maaga alcilmu mubtadaun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhiri khayru khabarun mubtadayn marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhiri khayru mudaaf ma ism mawsuulin bimacna اladii mudaaf ilayh waa ism mawsuulo macnaheedu yahay alladii khayru mudaaf ma ism mawsuuli bmacna اladii mudaaf ilayhi mabniyu calى الsukuuni fi maxali jarin waa mabniya maxalka ka jir tascى ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuurihaa atacaduru atacaduru wa faacilu faacilkii tasca laga rabaa ficil mudaaric ta lagu bilowday wey mufrad mudakara lagula khidaaba wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta ilayhi ilaa xarfu jarin walhaau damiiru mutasilu mabniyu calى اlkasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun ow mutacaliqaani bitascaa tascaada ku dheji wاljumlatu jumlada tascaa waa ficil iyo faacil soo maaha ilayhida oo ku tacalluqday isku dar wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmajruuri jarmajruurkan silaة اlmawsuuli laa maxala laha min alcraab jumladaasu silaة اlmawsuul waa siladii maxalka icraab kuma leh silo silaة اlmawsuul iska dhe caa'idkii a wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli adamiir اlmajruuru bilaa ilayhi damiirka ku jira maada u laabana caa'idkii waa kaas Ah, maxay u baahan yihin ism mawsuul silo iyo caaid ah, silo iyo caaid u baahan yihi ism mawsuul siladii waa jumladaas caaidkiina ilayhi damiirka ku jira waaye hadda marka fiiri wuxuu ku yidhi alcilmu khayru maa tasca ilayh hadee horta lafdi waaye hadalkan ilaa xuruuf badan dhawaan kulansaday wey tan kalena murakab waaye meequu iska saaran yahay alcilmu kow khayru labo maa saddex tasca afar damiirka ku asturano antaa shan ilaa lix haada toddoba toddoba kelimuu iska saaranya toddoba kelimuu iska saaranya ka war ah. marka maxaa la yidhahdaa murakab maa maa tarakaba min kelimatayni wa akara laba kelima wax ka badan ama sida kitaabka ugu qoran an yakuuna mualafan min kelimatayni wa akara wuxuu ku yidhi shiiku marka meeqa mihaalu kuu keeno muxamadun musaafirun wاlcilmu naaficun wayabluqu اlmujtahidu almajda likulli mujtahidin nasiibun wاlcilmu khayru maa tascى ilayhi fakulu cibaaratin mid kasta waa hal cibaaro dhammaan cibaarooyinkan isu soo dar fakulu cibaaratin cibaaro kasta cibaaradaasoo min haadihi lcibaaraati cibaarooyinkan ka mid a tusamaa waxaa lagu magacaaba kalaam dhammaan cibaarooyinkaas oo shantaa mid kastaba waa kalaam kalaamaa lagu magacaabaa wa kullu cibaaratin cibaaro kasta cibaaradoo minhaa cibaarooyinkaas ka mid ah mu'alafatun waxaa la yskaga keenay min kelimatayni laba kelimo aw akara ama ka badan mid kasta ama waa laba kelimo ama waa ka badanta falkalimatu اlwaaxidatu kelimadda keligeeda sida alcilmi oo kale laa tusanaa kalaaman kalaam laguma magacaabo kelimad keligeeda kalaam laguma magacaabo cinda nuxaati naxwarood agtooda ma lagu magacaabo ilaa idandama markuu ku soo darsamo maahane ilayhaa kelimadda hayruhaa mid kayrkeeda kelimad keligeeda kalaam laguma magacaabo ilaa inuu ku soo darsamo maahane mid kale ah, kelimad keligeeda kalaam laguma magacaabo falkelimatu lwaaxidatu kelimadda keligeeda laa tusamaa laguma magacaabo kalaaman kalaam cinda nuxaati naxwooleyda agtooda ilaa idandama markuu ku soo darsamo maahan ilayhaa kelimadda hayruha iyada qayrkeeda sawaaun waxaa isku mid ah akaana inuu ahaado indimaamu hayrihaa kayrkeed ku soo darsimidda uu ku soo darsamaa hayrkeed kusoo darmidda uu ku soo darsamayo ilayhaa kelimadda xaqiiqatan inuu xaqiiqo yahay ku darankaas uu ku soo darsamay kalamhilati sida miisaaladii asaabiqati soo hormartay kelimad walba kelimad kalaa lagu dara xaqiiq ahaan ow am taqdiiran iyo inuu taqdiiri marna kelimaddu waa keligeed xagga daahirka laakiin taqdiirta kelimad kalaa la socota ah, marka waxaa lagu yidhi hal kelimad kalaa ma noqoto ilaah wax kale lagu daro ku daridda lagu daraa mar waa xaqiiqo sida miaalada haddaan soo marno marna xaqiiqo maahana waa taqdiir waa taqdiir kamaa idaa qaala laka hadduu kugu yidhaa qaa'ilun qof hadla man akuuka uu ku yidhi man akuuka ta laftigeeda ecraaba laga raba man akuuka waa in la ecraabo <clears throat> man ismu istifhaamin khabarun muqadamun aad leeda waa khabar muqadama waa ismu istifhaam a ladhaha man ismu istifhaamin khabarun muqadamun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci akuu mubtadaun mu'aharun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabata can idama liannahu min alasmaa alhamsa akuu mudaaf wاlkaafu mudaaf ilayh mabniyun cala alfatxi fii maxali jari kamaa idaa qaala laka hadduu kugu yidhaa qaa'ilun qof man akuuka uu yidhi man akuuka walaalkaa waa kuma wey fataqulu waxaa leedahay muxamadun kama kamaa idaa qaala laka hadduu ku yidhahda qaa'ilun man aquuka oo fataquula aad tidhahdo muxamadun fa haadihi lkelimatu kelimadan oo muxamed ah tuctabaru kalaaman kalaamaa loo ictibaarina waa kalaam hadda waa hal kelimee maye mid kalaa ku lamaansan oo xagga taqdiirta marka waxaa lagu yidhi man aquuka hadalkaas macnihiisu waa maxee akhi muxamedun waa marka akhi a meesha ku idmaaran oo maxaa loogu dhawaaqi waaye ee qofka dhawaa qofka saa'ilka i weydiinayaa sheegay saasaan iskaga daayay ah, man akhuuka u yidhi waxaa leedahay muxamedun meeshaad ka dhireed akhii muxamedun akhiida wa iska xadfiyey lasagaa sheegay waxaa lagu weydiiyey inuu walaalkaa yahay waa laogi waa la ogi lasagaaba sheegay muxamedun aad iska leedahay wuxuu ku yidhi fa haadihi اlkelimatu kelimadaas tuctabaru waxaa loo tixgelinaa kalaama lianna taqdiira taqdiirtu muxamadun akhi wey waxaa ka fiicneed inuu yidhaha lianna taqdiira akhi muxamadun maxaa aqidaa mubtada maahan muxamed maanta mubtade saas darteed hadda waa xraabayna fiiri muxamadun khabarun muqadamun marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri akhi mubtadaun muaharun marfuucu bilibtidaai waxaa tira cafwan akii mubtadaun muaarun saxiix waa fiicanna akii mubtadaun muakarun marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu muqadarat calaa maa qabla ya ilmutakalim manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxali bixarakati munaasaba akii mudaaf wayaa lmutakalim mudaaf ilay mabniyan cala sukuni fi maxali jarb haddar fiiri akii inay mubtado tahay maxaan ku fahmaynaa oo maxamed khabari waxaan ku fahmaynaa qaacido qaado weligiisba mubtadaha waxaa la idhahdaa huwa almuxadau canhu waa kan laga warbixina kan laga warramayaa mubtadaha mar walba hadda fiiri yaa wax lagaa weydiiye ood ka warramaya aka aka wax lagaa weydiiye man akuuka almey marka cidda aad ka warramayda waa walaalka markaasaad leedahay akhii muxamedu saasaa mubtada lagu gartaa ah, waa cidda aad ka warramaysa haddaan tirado zaydun qaa'imun yaad warbixin ka bixido zayd aad ka bixido ah, zaydun jaahilun aad tiri yaad warbixin ka bixido zayd weligiis mubtada waa midka laga warrama oo warbixinta laga dhiiba saasaa lagu gartaa macnahaas haddaad fahamto marba iskaa kaa darsan haddii kale waa gebi dhaclayna soo ma jeedo fahiya uu ku yidhi kelimadan keligeeda muxamed ah fi taqdiiri xagga taqdiirteed cibaaratu waa cibaara mualafatun la yskaga keenay min alaai kelimaati saddex kelimo wa hadda man akuuka a lagu yidhi muxamadun aad tiri hal lafdiyaad ku dhawaaqday laakiin saddexay iska saaranta sababtoo ah aqii a meesha ugu jirta aqina waa laba kelimo waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi sooma aqna waa isim keligiisa yaduna keligeeda isimta oo waa mudaaf ilayhi halkaas maxaan ku soo barannay waxaan soo barannay murakab waxa la yidhaha fiiriya murakab xagga luqada maxaa la yidhaahdaa murakab maa tarakada min kalaamin ow qayri istilaaxana maxaa la yidhaahdaa an yakuuna mu'alafan min kelimatayni horta ow maynin dhigaa ow aa saxsane sidaydoo kale wow qofka u dhigaa wowdaa bimacnaa ow ah ow aabaa la rabo an yakuuna mu'alafan min kelimatayni ow akara istilaaxi waa hayna soo maaha miaaladiina waa haynaa maxaa naga dhiman ixtiraaskii murakab marka la yidhaha waxaa laga ixtiraasaa mufrad murakab aa lagu yidhi maxaa laga ixtiraasaa ah, mufrad muxamadun oo keligeeda kale ma saciidun ma aha murakabaa la rabaa murakab aa la laga ixtiraasaa mufrad laakiin meeshaas waxaan u baahannahay murakab waa badan yahay murakabaadka saddex murakab inaan aad u fahamno saddex murakaba ugu muhiimsan murakab waa badan yihi saddex murakabaa jirta oo muhiim ah in la fahmo saddexdaas murakab kan ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa tarkiib masji laba kelima inta la ysku daraa hal isim laga dhigo sida baclabaka baclabaka bacla oo magaca iyo baka oo magac kalaa a ah inta la ysku daraa magaalo magac looga dhigay baclabaka maxaa la yidhaha kaas tarkiib masjid waa laba isimoo la ysku daray oo hal shay magac looga dhigay tarkiib masjid baclaba ka xadara iyo mowt aa laysku daray xadara iyo mowtu markaasaa la yidhi xatramowt markaasaa magaalo magac looga dhigay xatramowt kaas maxaa la yidhaahdaa tarkiib masjid waxaa jira oo kale tarkiib idaafi ah tarkiib idaafiya ah waa mudaaf iyo mudaaf ileyh isaga waa iska fuli tarkiib idaafiya maxaa la yidhaahdaa mudaaf iyo mudaafu ilayhi ghulaamii oo kale akii oo kale yaddii gacanteeda tiri waa mudaaf iyo mudaafu ilayhi ghulaamii aa tiri amase hulaamu zaydin hulaamu ah. zaydin zayd addoonkiisa waa mudaaf iyo mudaafu ilayhi kaasna maxaa leedaha tarkiib idaafi kan kale tarkiib isnaadiyaha la yidhaah tarkiib isnaadiya waa shay shay loo tiriy waa ficliya faacil ficliya naayo faacil mubtadiya khabar waa kuwaas tarkiib isnaadi tarkiib isnaadiga waxaa la yidhahdaa waa maxay sida ficil iyo faacil ficil iyo naa'ib faacil mubtade iyo qabar kuwaasoo kale wey hadda fiiri waxaa leedahay qaama zaydu zayda istaagay istaagga yaad u nisbaydo u tiimiday zayd qaama zaydu ama mubtadiya qabar waxaa tidhi zaydun qaa'imu qiyaamkan yaad u nisbaynay zayd tarkiibka saddexdaasa ugu muhiimsan taraakiibtu waa badan taha de bilow aan joognaa tarkiibyaalku waa saddexdaas tarkiib masjid tarkiib idaafi tarkiib isnaadi war hadda saddex waa inaa helno tarkiib cadadiya qaar ku daraan sida hamsata cashara hamsata cashara han iyo toban tarkiib cadadiya la iska heli marka tarkiib waan ogaanay meeshaan laakiin waa inaad ogaato tarkiibka oo meeshaan laga rabo oo kalaamka shardiga u ah waa tarkiibka isnaadiga fiiriya tarkiib badan tarkiib masjid tarkiib idaafiya tarkiib isnaadiya xataa mid tarkiib cadadiya ku dar qaydka midka shardiga u ah kalaamka waa tarkiibkeeda isnaadiga waa maahan masjiga maahan idaafiga maahan cadadiga maaha midka shardiga kalaamka oo waa tarkiibka isnaadiga halkaas ma la fahmo waa la fahmaan u malayn intaas wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mufiidan uu ahaado an yaxsula wa inuu wanaagsanaado sukuutulmutakalimi midka hadlaa aamuskiisa calayhi kalaamka korkiisa uu ku aamuso bixayu meelna uu aamuso laa yabqaa uusan baaqi noqonayn assaamicu kii dhegaysanayey muntadiran xaalu yahay midkii sugaa lishayin shay shaygaasoo aakhara kale u fiirso mufiid waa qaydkii saddexaad mufiid luquu leey istilaaxna waa leey ixtiraasna waa leey saddexdaa saal uu leey luqada maxaa la yidhaahdaa mufiid waxaa lagu yidhahdaa muطlaqu maa afaada kalaaman ow kayro mufiid waxaa la dhaha wixii wax kuu faa'iideeyey ama kalaam ha noqdo ama wax kale ha noqdo muطlaqu maa afaada kalaaman ow kayro wax alla wixii wax kuu faa'iideeyaa la yidhahdaa ama kalaam ha noqdo ama wax kale ha noqdo sida ka dawaal alarbaca kulligood waa iska wada mufiid luqadii waa taasaa muطlaqu maa afaada Ah. alaama ow ayro wa allo waa kuu faa'ideeya laha mufiid taas waa luqadii ka gudba isilaaxa shiikaa kudhiga fiiri wa macnaa kownihi kalaamka inuu ahaado macnaheeda mufiidan maxaa macnaheeda maxaa loola jeedaa waa inuu mufiid noqdo an yaxsuna waa inuu wanaagsanaado sukuutulmutakalimi qofkii hadlaayay inuu ku aamuso calayh kalaamkaas korkiisa waa inuu noqdo hadal kii hadlaayey uu ku dul aamusi karo bxayu meel laa yabqaa uusan baaqi noqonayn assaamicu kii dhegaysanayey muntadiran xaal yahay mid sugaya lishayn aakhara kii kaloo dhegaysanayeyna waa inuusan dhegta sii raaracayn waxyaalo kaloo dheeraado fawaa'ida waa sugi karaa laakiin wax faa'iidaa oo uu qaato waa inuu helo iiri falow qulta haddaad tira marka maxaa meeshaas ku baxaya fiiri waa inuu noqdo hadal wax faa'iidayn karo kii hadlaayana ku aamusi karo kii dhegaysanayana ku qanci karo waxaa baxaya oo laga ictiraazaa hayru mufiid waxaan wax faa'iidaynayn sida tarkiibkii masjigaha sida tarkiibkii idaafiga ahaa hadda fiir halkaas haddii qof soo istaago oo yidhaahdo gulaamu zaydin zayd addoonkiisa halkaas hadalka ma ku joojin karaa ma ku joojin karo maxaa yeelay waxba ma dhammaanteen dhegtaan raacayna addoonka zayd maxaa ka jira ha noo sheeg haba nooga aadan faa'iidayni aan leen kalkan soo istaagu yidhi hulaamu zayd ama wuxuu yidhi bacladaka magaalada la yidhaahdo ha magaaladaas waxaa waroo ka dhacay ila waxba nooma sheegin waxba nooma faa'iiday marka mufiid marka la yidha waxaa baxaya hayru mufiid ka tarkiibi اlmasjiyi wa tarkiibi اlidaafi iyo xataa tarkiib isnaadiyan wax faa'iideyni kulligood waa baxay falow qulta waaba kan asagaa ku miaali falow qulta haddaad tidhaahdo idaa xadara alustaadu haddii shiiqii yimaado fiiri hadda idaa xadara alustaadu laa yusamaa daalika kalaamu kalaam laguma magacaabo fiiri lafdi waata oo waa dhawaaq xuruuf kulansaday murakabna waato idaa iyo xadara iyo alustaad saddexay iska saaranta murakab waata laakiin mufiidaysa ahayn maxaa yal bal iiri haddii hadda qof meeshaan soo istaago meeshaanaad soo istaagto markaasaa tidhi shiiqu markuu shiiqu hadduu yimaado aad tii halkaas maku joojin kartaa warka maya dad ardaydan waxay kule haayeen maxaa dhacaya hadduu yimaado maxaa ka soo xasilay imaantinka u yimad maxaa ka soo xasilay idaa xadara alustaadu ustaadku markuu yimaado hadalka laguma joojin karo kalaam marka maaha maxaa yale waxba laga faa'iidin ma Ah. laa yusamaa daalika kalaaman kalaam laguma magacaabo kaasoo kale ma lagu magacaabo ma lagu magacaabo ma lagu magacaabo walowga walow annahu lafdun lafdi uu yahay lafdigoo murakabun la iskorsiiyey lafdi murakaba hala ahaado hadda lafdi murakaba waaye laakiin kalaam maahan sababtoo ah waxaa maqan qaydkii ahaa waa inuu wax faa'iideeyo faa'iidadiyaa maqan ah. faa'iidadiyaa maqan walow goor anahu asagu lafdun yahay murakabun lays saaray min alaai kelimaatin saddex kelima layska saaray maxaa yeelay kalaam uu la noqon waaye lianna almukhaadaba qofka lala hadlaa yantadiru wuxuu sugaa maa taquuluhu wixii aad tidhaa bacda haadaa hadalkan ka gadaal oo mimaa shay ah yataratabu ka dhalanaa calaa khuduurilustaadi shiiqa imaatinkiisa hadduu yimaado he maxaa ka dhalanaya saasuu sugaya qofkii waxba kaama faa'ido lianna almukhaadaba qofka lala hadlaa yantadiru wuxuu sugaa maa taquuluhu waxaa tidhaa bacda haadaa hadalkan ka gadaal oo mimaa shay ah yataratabu ka dhalanoo ka ratibmaa calaa xuduuri ustaadi shiiqay maatinkiisa fa idaa qulta markaa tidhaa idaa xadara alustaadu shiiqu markuu yimaado ansata talaamiidu ardadu waa aamusayaan markaasuu kala noqona hayl waxbaad faa'iiday hadal faa'iido lahaad sheegtay markaasuu kalaam noqona saara fiil fa idaa qulta markaad tidhaa idaa xadara alustaadu shiiqu markuu yimaado ansata talaamiidu ardadu waa aamusayaan saara kalaamanuu noqona muxuu noqday lixusuuli اfaa'iida faa'iida ku soo xasishay faa'iidaa soo xasishay icraab idaa haddaad aragto fiil waa darfu zamaan darfu zamaan soo maanaan baran waa ismi zaman laakiin zamankan waa kee waa waqti soo socdo maahan midkii la dhaafay maahan midka la joogo waqtiga soo socday tustaa idaadu fiiri waxay qaadataa laba jumla ka dambayda midda koobaadood ku xigtaa mudaafuleeyi ka dhigata idaadaa mudaaf jumlada ka dambaydana waa jaranta waana shardigii waa jumladii shardiga ahayd waana ay jaranta waa hoos dhiganta waa mudaafuleey jumlada ka dabaydana waa jawaabkii ayadaa caamila jumladaasi oo waay ku camalfashaa jawaabka wuxuu ku camal falaa idaada laftirkeeda oo darafkan wuxuu ku tacalluqa jawaabka ayadu laba ficilna ma jasmido hal ficilna ma jasmido maahan adawaadkii oo wax jasmi jiray ka mid maaha ilaa idaa goormay wax jasmi jirtay fii shicri khaasatan soo ma annaga gabi maan hadda ka hadlayna idaa xadara alustaadu hadda exraabka iska fiiri idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaaniya laydhaha waa ظarفu zamaan waktiga soo socda ah. idaa ظarفu lima yastaqbilu min الzamaani khaafidu lshardihi wa mansuubu bijawaabihi ah. khaafidu lishardihi wa mansuubu bijawaabihi shardigiisa waa hoos asaga ah. shardigiisa isaga hoos dhiga shardigiisu waa jumlada ka dambayda xadarada asaga idaadaana waa nasbisan yahay yaa nasbiyey jawaabkaa nasbiyey waa ansata macaamilkiisi waa ansata marka waa lenaada idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alraam alustaadu faacilu xadara marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu shaakili jumladan xadara oo ficil ah iyo faacilkeeda jumladaasaa mudaaf ilayhi waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali jarin biidaafati idaa ilayha lha waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali jarin biidaafati idaa ilayha ansata ficlu maadi mabniyu cala fatxi laa maxaa lahu min alcraab atalaamiidu faacilu ansata marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhiri waljumlatu min alficli walfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha jawaabu shardin hayri jaazim jumladaas macalka craab kuma le iyadu maxaa yeelay idaadu waa jawaab shar idaadu waa adawaatu shardi aan waxba jasmin karin waxba ma jasmin craabkaas waa laga rabaa والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد